bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu casharkii shalay markaan ku dhex jirnay suluuk اljaada qeybta laba ee koowaad suluukun liljaadati fi lmatni safxada sagaashanaad waxaan sheegnay waاkhtulifa canhu farawaahu idriis اlwdiy idriiskaas marka waa sax sidiisa idriis alawdi cabdullahi bn idriis aabihiis idriis alawdi cabdullahi bnu idriis ma aha cabdullahi bnu aan malaynay marka maaha sidaasaa xadiidka marka lagu wariyey oo daarimiga iyo uu ku wariyey bacdu talabana ay ugu baraarujiyeen jazaahum allahu khayran ayb ka kale ee isaga zuhri xadiidkiisa ku saabsanaa ee ibnulqayimna furuusiyada uu ku warinayey sufyaan bnu xusein oo ahaa waana sidaasaan sheegnayna ahayd sufyaan bnu xusein ayuu raawigaas ahaa ayb waxaan ku dhex jirnay kitaabkii qawaacid اlcilal waa qaraa-in الtarjiix licaadil ibn cabdishakuur azuraqi weliba waxaan ku jirnay qaraa-inta caamka ah ee ama wax lagu rajaxo ama wax lagu iclaaliyo lagu cileeyo qariinada marka shanaad ayaan joognay afar qariino ayaan ka soo hadalnay afartaa qariino waxay ahayd kahrat اlcadad xifdiga ikhtisaaska iyo suluuk اljaadda tan shanaadan hadda marka casharkeenna maanta uu ka bilaabmaa waa hiya qaraabatu sanad qariina waxaa noqon karta sanadka qariib inuu yahay mararka qaarna qaraabatu sanadku waaba qariino wax lagu rajaxo iyada waana middii suluukul jaadda aan kusoo marnay waxaa dhici karta marka afar shan inay jaadada raaceen midna xadiidka si istiqraab ku jiro qariiba uu u wariyo kaasna la rajaxo mararka qaarna qaraabada lafteedaaba wax lagu cilayna oo cillo ay wax keenayso taasuu rabaa marka xoogaa labadaas meel iyo inuu ka hadhadlo qaala maca qaraabatu sanad maca ana wasfa alxadiidi bilgaraabati xadiidka in qaraabo lagu sifeeyo ay tahay iyadoy tahay mima qad yadcufu mima qad yudcifu jaanibahu xadiidka jaanibkiisa wax daciifiyo iyadoo ay tahay ilaa anahu se rubamaa yaqwaa jaanibuhu qaraabada jaanibkeeda inuu rajaxmo ayaa la arkaa cinda alikhtilaafi ikhtilaafka agtiisa wa macnaa dalika kaagaas macnihiisuna wuxuu yahay annahu ida ikhtulifa calaa raawin fii xadiidin haddii raawi la isku khilaafo xadiid la isugu khilaafo warawaa axadu asxaabihi wajhan qariiba saxiixa ardadiisa mid ka midana uu wariyo wej gariib ah oo saxiix ah lixtimaalin fiihi la xtimaala fiihi la xtimaala fiihi wax ixtimaala ounan ku jirin lisuluuki اljaaddati inuu qaaday ayb wa mithlu hada اlwajhi wejkan oo kale yanduru اlwahmu fiihi qaladka waa ku naadir in qalad laga hela tan oo kale waa naadir jaaddadii ma qaadin dadkii kale calaljaadday qaadeen ninkan qariibka uu warinayana jaadadaas ma marinoo ma qaadin waana qariib saxiixa qariibkiisii taasoo kale marka qaladka naadirnimadiisa ayaa ayay tahay wa yucaddu alkhata'u fiihi kan dhexdiisa khata'a waxaa lagu tirinayaa naadiran wax aada naadir u ah fa ina riwaayatahu waayo riwaayadiisa takuunu waxay ahaanaysaa aqwa min hadihi aljiha mid xoog badan dhinacan marka laga fiiriyo dhinaca ah annahu lam yasluk cala aljaadda weli casharkii shalayan yay calaaqa weyn la leedahay waa nin xadiid qariibuu wariyey oo saxiix ah lam yasluk cala aljaadati jaaddadiina ma qaadin naadir waayo in khada waayo la dhaho qariibkaas oo bilcagsina marka qariibkaas inta badan muxuu noqonaa qariib saxiix ah waaya washaahiduhu shaahidkiisa qowlu cabdillaahi bni axmed waay sa'altu abi aabahay baan waxaan su-aalay can xadiidi hushaymin can xusaynin can camri bni murata can calqamata bni waa'ilin can abiihi can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama fi rafci yani rafculyadaynka xadiid ku saabsan qaala waxa uu yihi rawaahu shucbatu can camri bni murata can abi اlbakhtariy can cabdالraxman اlyaxsubiy can waa'ili waa waa'il bni xujrin can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam khaalafa xusaynu xuseyn wuxuu khilaafay shucbata xuseyn ibn cabdiraxmaan shucba ayuu khilaafay oo xadiidka shucba camr bnu muruu ka wariyey can abilbakhtariyi buu yidhi meesha ki xuseyn uu ka yidhi can calqamata bni waa'il isagoo wuxuu yidhi shucba eh, can abilbakhtariy can cabdiraxmaan alyaxsubiy can waa'ilin xadiidka marka xadiidu calqama can abiyihi ma aha faqaala shucbatu faqaala wuxuu yidhi imaam axmed leh shucbatu ahbatu fi camri bni murata min xuseyn camr bnu mura marka laga warinayo shucba waa uga xoog badan yahay xuseyn bnu cabdiraxmaan alqowlu qowlu shucba qowlka la qaadanaya saxiixa waa qowlka shucba min ayna yaqacu shucbatu calaa abi lbakhtariy can cabdiraxmaan alyaxsubiy can waa'ilin yani xageebuu shucba ugu uga dhacayaa abilbakhtari can cabdiraxmaan can waail yani waxaa u sahlaneedba yani wuxuu ka wadaa waxaa ka sahlaneed camru bnu mura can calqama can waail oo jaadadii ah jaadadii intuu ka tago oo shucba uu sidan u wariyo xaggee ka taas marka waa qaraabo xoog leh wa qaala abu xaatimin fii xadiidin wuxuu ka yidhi low kaana can ibni cumara haddii ibni cumar laga warin lahaa kaana ashala calayhi iyadaa u sahlanaan lahayd min abi sidiiq abi sidiiq ugaga sahlanaa lahayd inuu xadiid abi sidiiq ka dhigo inuu xadiid ibni cumar ka dhigaa uga fududaa lahayd maadaama anahu lam yasluk cala aljaada fahuwa cala sawaab marka wa qaala ayda xadiidu cuhmaana bni xakiimin ashbahu saa sawaabka u dhow u eg liana xifda zayd bni haabitin zayd bni thaabit xifdigiisa la xifdinaayo ayaa ashalu ka fudud min yaziida bni thaabit carabka yaa u fudud in la yidhaha zayd ibnu haabit iyo yaziid ibnu haabit zayd ibnu haabita carabka lasoo ordaa orda leanna asaga mashhuur ah oo aadna wax looga warwariya marka inuu inta ka leexday yaziid ibnu haabit uu yidhi laabudda ninkaasi waa nin iska ilaalinaya wahm iyo qalad wa hada alxadiidu xadiidkan aladii daara bayna abi xaatimin iyo wabnihi abuu xaatim iyo wiilkiisa ka dhexdhacay yubayinu wuxuu caddaynayaa shay-an wax min hadihi alqariinati qariinadan ka mid ah waاkhtilaafu اlxufaadi fiiha liikhtilaafi quwatiha isku khilaafka ay xufaadda isku khilaafeenna waxay ku tuseen qariinadan iyo yani ikhtilaafki yani liikhtilaafi quwatiha khilaafka xooggiisa qaala bnu abi xaatim yani quwada qariinadan iyo ikhtilaafkeeda xooga ku jira qaala bnu abi xaatim ibnu abi xaatim wuxuu yidhi sa'altu abi aabbahay baan su-aalay can xadiidin rawaahu sufyaan athawriy can mucaawiyata bni saalixin can cabdiraxmaan bni jubayrin can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala sa'altu nabiya sal l slam can ilmucawidatayni xadiidkaas faqiila liabii aabbahay baa waxaa lagu yidhi cabdiraxmaan bnu abi xaatim baa dhahaya aabbahay abuu xaatim baa lagu yidhi ina abaa zurcata abuu zurca qaala wuxuu yidhi hada khaطأun sanadkan waa khalad qaala abii aabahay wuxuu yidhi markaa aladii cindii aniga kan agtayda ah inahu laysa bikhaطa'in sanadkan wax khaطأa ma laha inuunan khaطأ lahayn wa kuntu araa waxaan ra'yiyeynayay aniga qabla dalika hadalkan ka hor annahu khaطأun waxaan u malay jiray inuu khaطأ yahay inamaa huwa mucaawiyaة bnu صaalixin can اlcalaaءi bni اlxaariث can اlqasim bni cabdالraxmaan can mucaawiyata radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam saasaan u haystay qiila liabii aabahay baa waxaa lagu yidhi kada qaalahu abu zurca oo abu zurcaba saasuu yidhi sanadkan aada sheegtaa saxan ayuu yidhi abu zurca qaala abi aabahay wuxuu yidhi walaysa huwa cindii kadaa anugu haddaba agteydu sidaas ma aha aladi cindii ninkan agteyda anahu saxiixun inuu yahay waaye aladi kaana alxadiihaani jamiican labada riwaayaba labada xadiidba agteyda waa ka saxeexa kaanaa cinda mucaawiyata bni saalix ayay ahaayeen labada xadiidba oo yacni mucaawiyata bnu saalix baa marna cabdiraxmaan ibnu jubayr ka warinayo marna alcalaa bnu اlxaarif yani labada riwaaya waa sax wa kaana thawriyu xaafidan sufyaan thawri xaafid buu ahaa wa kaana xifdu hada kan xifdintiisana ashala cala thawriyi thawri u sahlanayd min xadiidi alcalaa kaga sahlanayd faxifdu hada faxafida hada kanuu xifdiyey thawri oo kian oo xadiid cabdiraxmaan walam yaxfad daka kan kaa kaasna ma xifdinin wmima yadulu ana hada alxadiida صaxiixun inuu yahay ana hada alxadiida xadiidkan yarwiihi اlximsiyuuna wariyaan can cabdiraxmaan bni jubayr waa la mutaabiciyey marka sufyaan yani mucaawiyat bnu saalix can cabdiraxmaan bni ximsiyiinta cabdiraxmaan bni jubayray ka warinayeen can cuqbata radia allahu canhu wamuxaalun waxaa mustaxiila an yaglata bayna hada اlisnaadi ila isnaadi aakhar isnaadkan inuu markaa yacni qaldo oo ku qaldamo oo isnaad kale u qaldoomo wainamaa akharu maa yaklatu maa wainamaa akharu maa yuqallitu اnnaasa waxaa dadka gaf xugminaya waxa ugu badan idaa kaana xadiidan waaxidan hal xadiid haddii uu yahay ayb ama wainamaa akharu maa yaklatu اnnaasu dadka waxay ku gafaan waxa ugu badan idaa kaana xadiidan waaxidan waa hadduu hal xadiid yahay min ismi shaykhin sheekh magaciisa ilaa shaykhin aakhar dihnigooda inuu aado waa dhacdaa fa amaa midlu haa-ulaa'i kuwan oo kale falaa araa yakfaa cala thawriyi thawri ma u malaynaya inay ka qarsoomayso marka muhiimaddu abu xaatim labada riwaayaba isaga waa saxiix yeelay wuxuuna ku cileeyey sufya sufyaan midaa u sahlanayd waa ka tegey tii aan u sahlanayn hadduu xifdiyey ruuxan marka yani wixiisu inay saxiix yihiin ay tusay tii u sahlanayd oo calaa waa ka tegey middii kale u aaday oo cabdiraxmaan ibnu jubayr buu wariyey uu aaday marka labada tanna yacni waa saxiix sufyaan uu ku wariyey xadiidka midda kalena waa saxiix abuu xaatim saas u wataa farajaxa abuu xaatimin abuu xaatim wuxuu rajaxa alwajhayni labada waj can mucaawiyata ayuu ka rajaxay xaggiisa iyadoo laga warinayo khilaafan liabi zurcata isagoo abu zurca khilaafayo biqariinati wuxuu ku rajaxay marka biqariinati ana alwahama qariinada agafka min athawriyi xaggiisa ka imaanayo fii sanadin kaamilin gariibin sanad kaamila oo gariib a ah dhexdiisa mithlu dalika kaagaas oo kale muxaalun inuu yahay caadatan min milihi min mili thawriyi oo kale bikhilaafi alwahmi fii rajulin waaxidin fi sanad hal ninoo sanadka ku jiro waa la yska gefi karaa laakiin sanad dhan oo kii sahlanayay intuu ka tegay kii kale uu thawri qaatay inuu sanadkao dhan waa wada gefay in la yidhaha ma xifdinin waa arrin aada u culus wa min algharaabati almuqawiyati qaraabada wax xoojinayso ama la xoojinayaba qowli bni rajab qowlu bni rajab weeyaan faina fii isnaadihi hadalka uu yihi faina fii isnaadihi isnaadkiisa dhexdiisa maa yustaqrabu baa ku jirto falaa yaxfaduhu ilaa xaafidun shaygan marka la istiqraabayo la qariibsanayo shaygan la qariibsanaayo cid aan xaafid ahayn ma soo xafidi karto ayuu leeyahay wa qaala aydan sidoo kale wuxuu yidhi laa rayba ana aladiina qaaluu fiihi shaki male kuu yidhi can abi hurayrata jamaacatun xufaadun inay yihiin laakina alwahma wahamku yasbiqu kahiiran ilaa hada alisnaad <coughs> isnaadka marka uu sheegaya abi hureyre kasoo dhacayo haladka waa u degdegaa ayb fa ina riwaayata saciidin almaqburiy saciid riwaayadiisa can abi hurayrata uu ka wariyo aw can abiihi can abi hurayrata uu ka wariyo silsilatun macruufatun waayo tasbiqu ilayha alalsun carabyadaa u degdegto bikhilaafi riwaayati saciid can abiihi can ibni wadiicata can salmaan fainahaa silsilatun gariibatun waayo laa yaquuluhaa ilaa xaafidun lahaa mutqinun xaafid un baa sheegaya waa tan shalay aan shalay ku jirta soo maaha midaan nafsu aha wa min aqwa lamhilati amhilada yani kuwa ugu xooga badan calaa maa dakarahu wuxuu sheegay tusaya waxaa ka mid a ah tarjiixu daara quniy daara quni rajixitaankiisa xarba bna shadaadin ou rajaxay calaa hishaamin iyo washaybaan uu ka rajaxay labadooda bisababi ziyaadatihi isman gariiban muxuuna ku rajaxay isim gariib abuu ah sanadka ku ziyaadiyey maca ana hishaaman iyadoo weliba hishaam ahbatu bikahiir iyadoo weliba hishaam oo wax badan xarbu bnu shadaad waa ka ahbatsan yihi waqad taabacahu aakharu ku kalena waa sii mutaabaceeyey yacnii halkaa ninoo sanadka uu ku daray oo aan jaaddadii ahayn oo aan calaljaadda aan markaas ahayn ayuu ku rajaxay dartiis marka qaraabadiiba wax ku rajaxay soo maha atarjiix bilgharaaba biqariinati algharaaba waayahay wa min amhilati algaraabati almudacifati gariib oo waxaa jira marka wax daciifinayo cillo ah amhiladiisa waxaa ka mid ah lilxadiidi qowlu abi xaatim abu salamata can thawban laa yajiiu ma imaanayo wa qaala ayضa waasilun can abi qilaabata laa yajiiu wa qaala ayضa alxasanu اlbasriyu can sahli bni اlxandaliya laa yajiiu ayb wayadkhulu fi hada lbaabi waxaa gelaya qowlu lbarqaniy lidaara quطniyi uu ku yihi qultu waxaan idhi muusa bnu harwan qaala wayuqaalu ibnu sarwan can طalxata bni cubaydillaahi can طalxata bni cubaydillaahi bni kuraysin can caaishata radia allahu canha isnaadu maxmuulu xamalahu nnaas yani isnaadkaas waa isnaad la qaatay oo dadku qaateen marka eh, qaraabada mudacifada marka birqani daara qudniba wuxuu leeyahay muusa bnu tharwan qaala wayuqaalu ibnu sarwan na waa la yidhaahda can dalxata bni cubaydillahi bni kurays can caaishata radia allahu anha canha isnaadun maxmuulun xamalahu nnaas waa isnaad marka dadku ay e, xambaareen oo laakiin dacfi ku jiro wa min hada albaabi baabkan waxaa ka mida alikhtilaafu fi tasmiyati الshaykhi calaa wajhayni sheekhi in la magacaabo laba wej lagu magacaabo waqad rawaa can axadihima duna alaakhari labada wejna yani mid un baa ayaa xaggiisau ka wariyay ka kale maya fahuwa qariibun waa qariib ka kale fayurajaxu waxaa la rajaxayaa janib اlmutasili kan ay la xiriirto liqaraabati daka sanad kan qaraabadu ay la xiriirto oo sanadkaas wamin shawaahidihi qowl abi xaatim laa yushbihu hada alxadiidu xadiid alacmash xadiidka acmash ma shabaho kan lianna alacmasha lam yarwi can abi tamiimata shay-an acmash abu tamiima waxbaba kama warinin wahuwa biabi isxaaqin ashbah abu isxaaq uuna marka ugu ka anshiyo badan yahay xagga sawaabka wayulxadu ana hadihi اlqariina waxaa la ilaaxudayaa qariinadaani inay tahay caksun liqariinati suluuki ljaadda qariinadii ljaada cagsigeeda asaabiqati ilaa xaddi maa yani marka ay qaraabadu mudacifa ay tahay wax daciifinayso jaadada waa kasoo horjeedaa marka awal suluukuljaadda ninka qaadaya la daciifinaya qaraabadaa la hormarinaya laakiin qaraabada markaan iyada la hormarinaynin ee wixii la yaqaanay la hormarinayo cagsi bay isu noqonayaan intaasunbuu jeedaa itifaaqu lbuldaan qariinada lixaad waa itifaaqu lbuldaan labada raawiga iyo sheekhiisa isku beled waay midka kale ee khilaafka wadana ku beled ma aha marka belediyu raawiga marka raawiga ninka sheekha beledkiisa ku beled ah waa laga hormarinaa riwaayadiisa haddii khilaaf dhaco kuwa kale waa qariina la cuskado waana qaraa'in caama wa hadihi alqariinatu qariinadani min alqaraa'in alqawiyati bay ka mid tahay alatii qad takhfaa qarsoonaanayso calaa kahiirin in badan ka qarsoonaanayso miman yacmalu bilcilal cilalka ku shaqeeya famima laa shaka fiihi waxyaabaha shakiga uunan ku jirin waxaa ka mid ah ana ahla albaladi ahlu beledku aclamu inay ku cilmi badan yihiin bixadiidi shuyuuqihim shuyuuqdooda beledka la degan axaadiistooda kamaa anahum sida iyagu aclamuu bifatwaahum fatwadooda ay ugu cilmi badan yihiin min xaysu laslu sida guud asalka ah faida اkhtulifa calaa maalikin maalik haddii laysku khilaafo rajaxna almadaniyiina minhum madaniyiintaan rajaxayna waida اkhtulifa calaa qataadtana rajaxna albasriyiina minhum basriyiintan rajaxayna waida اkhtulifa calى اlأcmashi ow abi isxaaqana rajaxna alkuufiyiina minhum wahaakada maa lam taأti qariinatun haddaynan imaanin qariino aqwى ka xoog badan tucaaridu dalika taa caaridayso marka ma aragtay marka ruwaadda buldaantooda in la fahmaa inay muhiim tahay ku soo baxday marka bilaadda ruwaadda ay ka kala imaadeen iyo in la fahmaa waa muhim marka weliba marka de bilaadaas iyo ruwaaddoodu mararka qaar culimada bilaadda qaarkood ka timaado bilaadda qaarkood waxay heleen xafaawo iyo iyo waxay heleen marka ictinaa oo taariikhdooda gaara loo qoray taarikh baqdaad iyo taariikhi dimashqa iyo taarikh asbahaan iyo taarikhi jurjaan iyo waxaasoo dhan marka waxa lagaga qoraya waxay tahay de dadkii soo galay dadkii meeshaa deganaa waxaasoo dhan marka riwaayaad waxbaa la arkaa qaala xamaad bnu zaydin xamaad bnu zayd wuxuu yihi baladiyu rajuli acrafu birajul qofka belediga ah waa ka waa ugaga ogaal badan yahay birajuli qofka beledkiisa ah waqaala abu zurcat adimashqiy samictu axmed bna xambal fi tafdiili cubayd llahi bni cumar can naaficin cubayd llahi buu naafic ku fadilaa riwaayadiisa huwa min ahli اlbeled waayo buu yidhi yuriidu ana ahla اlbaladi aclamu bixadiiihim saas ujeeda wa qaala abu xaatimin fi saalix axabu ilaya abuu xaatim wuxuu yihi saalix ku yidhi axabu ilaya min cuqayl waa la igaga jacayl badan yahay buu yihi cuqayl liannahu maxaa yeelay saalix xijaaziyu waay labaduna zuhri bay ka warinayaan saalix waa saalix bnu kaysaan cuqaylna waa cuqayl bnu khaalid alayliyu waqaala eh, ayضa haa qadamahu fi zuhriyi buu ka hormariyey wahuwa madaniyunna waa zuhri marka saalix iyo iyoiyo zuhri madaniyiinay isku yihiin cuqaylna waa nin aan madani madani aan ahaynoo isagu ka yimid shaam iyo meelahan ayla madiinat ayla wa qaala ayضa alwsaaciyu min ahli baladihi wlwsaaciyu afhamu bihi awsaacina de ahlu beledkiisa isagaa ku fahm badan awsaaci beledkiisa xaggee ahaa ayb waayahay waqaala bnu xibbaana athawriyu kana aclama bixadiidi ahli beladihi waa uga aqoon badnaa min shucbata shucba wa axfada lahaa minhu wuxuuna ahaa inuu uga xifdi badnaa isaga hadday thawri iyo shucba iskhilaafaan ee raawiga laga warinayo haddii marka beledkii thawri raawi meeshaa beled beledkiisa uu yahay uu yahay riwaayati thawri baa la hormarinaya thawri beledkiisa xaggee ahaa marka ya beledu thawri dhinaca xagguu u deganaay thawri kuufa shucbana ya shucba basru deganaa thawrina eh, kuufa aimadii waaweynada iska mashhuurka ah oo kuwaas in loo daahdo maba wa qaala bnu cadiy waxa waxau yihi huwa min ahli beledina wanaxnu acrafu bihi nin buu ka sheekeynay marka wuxuu yihi ninkaa ahlu beledkeenna waa annagaana uga aqoon badan keyrna dadka saas oo kale weliba jarxiga iyo tacdiilka xataa soo gashaa masalada oo mararka qaar hadda maxamed ibnu xumayd araazi waa raazi qofka marka raazi loo nismaynayo beledkiisu kee waay marwa maya waa ray ray ray beledkaas marka qof ka yimid raaziyun ayaa la yidhaha waa nisba calaa gayri اlqiyaas marka ninkaa waa laysku khilaafay maxamed bn xumeyd raggii reer ray ahaa abu zurca iyo abu xaatim iyo maxamed ibn muslim ibni waara iyo waa daciifiyeen ragga qaarna marka iyagu waa waa tawhiiqiyeen imaam axmed iyaan u malaynaa xataa waa soo dhaweeyeen ayagaa uga aqoon badan marka imaam axmed leanna belediyuhum isku beleday ahayn ayagaa uga aqoon badan iyo warkoodaa la hormariyey marka ayb bilaadi bilaadi ray marka waa iraan dahraan waayaba hadda dahraantan baa rayn dhihi jirana ray ayb wa qaala abu sacadin asamcaaniyu abu sacad asamcaani wuxuu yidhi abu sacad asamcaani jadka miya mase xafiidka aljaddu ama alxafiid xafiidka waa ansaabka sheekha iskale waa awowga waa mansuur ibnu cabdiljabaar fiqiga iyo usuulka iyo aada ugu lug leeyahay awowgiis wa qaala abuu sacdin asamcaaniyu wuxuu yihi huwa acrafu biahli beladihi isagaa ku aqoon waxbuu ka sheekeynaya markaasuu yihi qofkaasaa ku aqoon badan ahlu beledkiisa isagaa yaqaan wa min amhilati dalika marka xoogaa meelahan oo kale waxaa ficneed qofka laga hadlaayo iyo labada qofe isku khilaaftay inuu sheego meeshuu dhihi lahaa huwa acrafu biahli beladihi huwadaas marka yaa waayo qofka laga hadlaayo aad marka waxaad moodaa ikhtisaar muqil ah ku jira wa min amhilatihi alcamaliyati waxaa ka mida amhilada camaliga arrintan ikhtilaafu aadam ikhtilaafu aadam bni abi iyaas alkhuraasaaniy iyo wa muusa atabudakiy albasriy Eh, abu salamata tabudaki muusa bnu ismaaciil iyo iyo aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu asalkiisa khuraasaani buu ahaa casqalaani calaa xamaad bni salm ay isku qabteen wahuwa basriyun xamaadna waa basri fii rafci xadiii fii rafci xadiiin iyo wa waqfihi xadiid marfuuc mau ka dhigay mase mawquufou ka dhigay baa waxaa isku qabteen aadam iyo muusa tabudaki riwaayat muusa ibnu ismaaciila la hormariyey leanna waa basri xamaad ibnu salamana waa basri waqad rajaxa albukhaariyu riwaayata muusa buu rajaxay biwaqfi lxadiidi xadiidka mowquufnimadiisa calaa rafci aadam aadam marfuucnimada uu ka dhigay uu ka rajaxay mowquufka uu rajaxay waxaa laga raajix noqday marfuuca wasababu fi dalika ana muusa basriyun kamaa gallata abuu xaatimin alraasiy sida u gef xugmiyey ibn almubaarak fii xadiidin wa callala dalika biqowlihi bouna ku cileeyey liana ahla shaami acrafu bixadiidihim reer shaam xadiidkooda ayagaa ku cilmi badan wa qaala wuxuuna yidhi wa ahlu shaami adbatu lixadiidihim min algurabaa dadka soo galay shaam iyo dadka reer shaam asala ah reer shaamaa ku aqoon badan xadiidkooda cabdullahi bn lmubaarak markaasoo reer shaam maahayna waa soo gelgeli jiray suquurtana waa imaan jiray waana rixlaahandaa u imaan jiray wa qaala ayضa alawsaaciyu aclamu bihi awsaaciyaa kaga ogaal badan lana shadaadan lana shadaadan dimashqiy lana shadaadan shadaad dimashqiyu waqaca ila alyamaamati uu aaday ku dhacay wlwsaaciya wsaacina min ahli beladihi waay wlwsaaciyu afhamu bihi marka wsaaci baa marka ku fahm badan marka shadaad laga warinayo wa qaala ayضa murajixan cala athawriyi اlkuufiyi gayrahu yani kaga rajaxaya fi naaficin اlmadaniy wuxuu yihi ahlulmadinati aclamuu bixadiidi naaficin min ahli اlkuufa reer madiina xadiidka naafic uga aqoon badan reer kuufa marka sufyaan ayuu qalad xugmiyey marka gaf xugmiyey wa qaala ayضa yaxya bnu xamzata afhamu biahli beladihi wa min shawaahidihi ayضa shawaahidiisa waxaa ka mida alikhtilaafu fi dikri camaarin wa bilaalin fi xadiiin lagu sheego xadiid faahlulkuufati dakaruu camaara musnadan wa ahlu lmadiinati dakaruu bilaalan biriwaayati mursala farajaxa abu zurcata wuxuu rajax baynahum biamrin jadiid buu ku rajaxay faqaala wuxuu yihi rawaahu lmadaniyuuna calaa anahu bilaal wahum aclamu ayagaana ku ogaal badan wain kaana riwaayatuhum riwaayadoodaba ahaata mursalan falowlaa anahum samicuuhu min asxaabi الnabiy sal ly slam haddaynan nebiga asxaabtiisu aynan ka maqleen maa kaanuu yaquuluunahu maba aynan dhaheen ile reer madiina xadiidka waa waxay ikhtilaafku marka xadiid camaar iyo bilaal reer kuufa iyaga xadiid camaar oo musnaday ka ka dhigeen reer madiinana dakaruu bilaalan biriwaayatin mursala riwaaya marka inqidaac ku jiro ayay bilaal ku sheegeen markaa wuxuu leeyahay reer madiina laasimun xadiidkaas asoo way maqleen asxaabta nebigay ka maqleen ma aynan iska sheegeen haddii kale saasuu ku rajaxay marka waa shay marka arrin jadiid a ah waa qaabka wax ku rajaxay walilwahami wahamka iyo gafku liikhtilaafi lbuldaani buldaanta kala gedisnaantooda asbaabun kahiiratun leedahay walikashfihana duruqun cadiidatun fahadihi alqaraa'in alcaamatu waay tani hiya usuulu qaraa'in tarjiixi tarjiixa qaraa'intiisa kuwan baa asal u ah waa min ahami dawaabitihina waaye dawaabiddiisa kuwa ugu muhiimsanna way ka mid yihiin halkaas marka wuxuu rabaa inuu uga baxo qaraainta caamka ah kuwa ugu muhiimsan waa kuwaa uguu sheegay cadad xifdi اkhtisaas suluukuljaadda qaraabada iyo beledi kii hadduu dambeeyey itifaaqu lbuldaan soo maaha lixdaas ba qaraa-inu khaasa qaraa marka khaas ah kuwii hore qaraa-in caaman soo haynay qaraa waa khaas wax hadda halkan ka bilaabo wa hadihi alqaraa'inu qaraa-intani yascubu xasruhaa fii cadadin tira in lagu koobaa waa adkaani wainamaa tucrafu waa la garanaa min kullin mid kastaa xadiiduhu bicaynihi baa lagu garanaa wahiya kahiiratun waa badan tahay fayanbaqi alxirsu calaa ahamiha waxaa haboon marka in lagu dadaalo kuwa ugu muhiimsan waqad yadkhulu bacduhaa qaarkood inuu galaa la arkaa fi lqaraa'in alcaama wa min ahami hadihi alqaraa'ini waxaa ka mida tamhiilan xagga tusaalaynta mima qad yatakararu waxa soo noqnoqdana ka mida fi axaadiida ukhraa riwaayat raawi can ahli beytihi raawigu inuu qoyskiisa ka wariyo wa bayaanu dalika ana alinsaana insaanku aclamu biahli beytihi qoyskiisa isagaa ku ogaal badan haaliban sida badan dadka kale waa ka yaqaanaa faidaa rawaa raawin raawi haddii uu wariyo xadiidan xadiid can rajulin uu ka wariyo min ahli beytihi qoyskiisa ka tirsan wakhaalafahu aakharu ku kalena ou khilaafo fiihi uu ku khilaafa raawiga faina alawala arjaxu bihada alictibaar kan horaa raajixnimo badan ictibaarkan iyadoo loo eegayo wa min shawaahidihi shawaahiddiisana waxaa ka mid a ah qowl bni xajar can xadiidi laa nikaaxa ilaa biwaliyin alistidlaalu biana alxukma lilwaasili yacni xukunku inuu waasilka inuu leeyahay daliilsiga la deliishanayo daa'iman si guud cala alcumuumi min saniici lbukhaariyi fi hada alxadiidi alkhaasi xadiidkan gaarka u ah laysa bimustaqiimin istidlaalkaas ma toosna yani wuxuu ka wadaa hadalkan waa iska afeef waayo hadal hore uu soo sheegay buu rabaa inuu dib ugu laabto in la yidhaha cala alcumuum waaye yani aslan bukhaari baa wuxuu rajaxay horta xadiidka laa nikaaxa ilaa biwaliyin shucba iyo sufyaanu thawri isagoo mursalay wariyeen xadiidka waxay ka dhigeen abi isxaaq can abi burdata can الnabiy sal ll l slam qaala laa nikaaxa ilaa biwaliyin waa mursal soo ma aragtid lianna abu burda taabici waay shucba iyo thawri saasay wariyeen israa-iilna xadiidka wuxuu wariyey can jaddihi abi isxaaq can abi burdata can abi muusa can الnabiy salى اllahu alayhi wasalam marka bukhaari wuxuu rajaxay maws riwaayadan oo wuxuu rajaxay midan mawsuulada hadda waxaa iskhilaafsamaa wasli irsaal soo maa wasliguu rajaxay laakiin wuxuu diidaa inaa u qaadato qaacido caama inuu bukhaari eh, uu leeyahay aziyaadatu min athiqati maqbuulatun waasilku maadaama uu zaa'id yahay zaa'idkaana marka cindahu wax zaa'id u wataa waa la aqbalaa qaabkaas in marka yani loo fahmo taasu wuxuu leeyahay laysa bimustaqiimin in la daliishado biana alxukma lilwaasili inuu leeyahay daa'iman mar kasta cala alcumuumi si guud min saniici lbukhaariyina laga fahmo eh, ama laga keeno fii hada alxadiid alkhaasi xadiidkan khaaskaa dhexdiisa laysa bimustaqiimin wax toosan maaha lianna albukhaariya waayo bukhaari lam yaxkum fiihi bilitisaali itisaalka uguma xukumin min ajli kowni lwasli ziyaadatan inay tahay darteed wainamaa xakama lahu bilitisaali itisaalku xukumay limacaanin ukhraa macaani kale ayb rajaxad cindahu agtiisa raajax ku noqotay rajaxad cindahu xukma almawsuulin eh. taas oo rajaxday agtiisa xukunka mawsuulka minhaa waxaa ka mid a ah, ana yunusa ana yunusa bni abi isxaaq wabnayhi israa'iil iyo waciisa rawowhu can abi isxaaqa mawsuulan ay ugu wariyeen isagoo mawsuula ah. minha ana yunusa bna abi isxaaq wabnayhi israa'iil waciisa rawowhu can abi isxaaq mawsuuca walaa shaka ana aala rajulina akhasu bihi min gayrihim ninka qoyskiisu waa uga khaasnimo badan yihiin heyrkood huda saarigusayani nukat eh, calaa kitaabi ibni salaax wa qaala bnu xajar sidoo kale ayضa mubayinan sababa takhriiji اlbukhaariyi liriwaayati mucalla isagoo ka hadlaaya sababta uu bukhaari riwaayo cillaysan usoo saaray wuxuu yidhi watarajaxa dalika cindahu kaasaa agtiisa raajix ka noqday biqariinati kownihaa takhtasu biabiihi waayo aabihiisay ku khaas inay ku khaas tahay darteed fadawaaciihi mutawafiratun calaa xamlihaa canhu marka dawaacideedu waxay keenaysaa marka ayaa mutawafira ah in markaa uu ka soo xambaaro waxyaabihii ugu yeerayay inuu ka soo xambaaraa buuxdo saas darteed marka meeshaan arrin arrin muhima ku jirta waxay tahay mararka qaar fiiri saaxibu saxiixa riwaayo war ku jirow soo saara cilo ay ku jirto si ahaan laakiin meeshaas uu ku soo saaraayo cillo ugama jirto iyo isaga waxaa la dhahaa ficilkaas intiqaa ayaa la yidhaha maalan nin daciifa ayuu wax ka warinaa laakiin riwaayada iyo ninka uu uga soo warinayo iyo nooc intiqaa uu sameeyayo wuxuu ogaanaa in xadiidkani marka uu basax yahay marka xadiidkii saxiixa ah ma uga tegaayo liajli fulana hadhow ku jiraa la dhahayaa iyo ma uga tegaayo waana badan yihin ismaaciil bnu abi uwaysa ka mida ah. bukhaari ismaaciil bnu abi uways aaduu uga badsaday ismaaciilna marka eh, riwaayaadkiisa waxbaa xagga xifdiga iyo waxbaa ku jira waxaa la yidhaahdaa marka wau la kulmay ii soo bixi buu yidhi axaadiidtaada waa u soo bixiyey qaybuu ka qaatay marka qaybtaas marka ismaaciil waa calaamaystay isagana mararka qaar marka waxaa jiro wuxuuna uga jawaabaa arrimaha noocaas ibnu xajar hudda saariga qayb dhanaa jirto axaadiidta la duray ruwaadda la duray fasal dhan bay ayay leeyihiin fasalkaas uga hadlaa marka haddaad iska taagnaato qofkan waa daciif meeshaan cilaa jirto e, cilla qofkaani yani daciif ha ahaado cilla ha jirto laakiin meeshaan bidaad qariino cilladii soo kabtayaa jirto ayb qariinaduna marka wuxuu ka dhigaa dawaacidii baa waxay keenaysaa axaadiidta aabihii oo mas'aladan weliba ku saabsan inuu soo saaro taas marka riwaayat raawi can ahli beytihi waa muhim raawigu markuu qoyskiisa uu ka warinayo wax soo kabaayaba waa qariino aada u xoog la midan marka xoogaa waa yar dheertay ariwaayatu bilmacnaa ba uga hadla halkaan aan ku joojinayna hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabi